bismi illah alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacdu e, waa kitaabkeeni araxiiq lmaktuum oo ku saabsanaa siiradii nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaan ku jirnaa weli muqadamadii iyo inaan ka hadlayno siday dadkii hore u noolaayeen carabtii hore qabla alislaam siday ahaan jireen meelahay deganaayeen siday u kala farcameen cimaarooyinkii iyo madaxtinimadoodii caawa darsigaan bilaabayno ciwaankiisa waxa weeye almulku bilyaman almulku boqortooyadii bilyaman yeman ka jirtay sidaan horey usoo sheegnay maaragtay carabta alcarab alcaariba la yidhaahdo oo ah carabta asalka ah meeshay kasoo farcantay waa yeman yemanna waxaa ka jiri jiray boqortooyooyin aada u facweyn waxaa laga hadlayo waxa weeye waa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ka hor boqortooyinka yeman ka jiri jiray waxaa ka mid ahaa kuwa uu qur-aanku ka sheekeeyey oo boqortooyadii saba oo kale waxaa kaloo maaragtay ka mid ahaa qowmu tubbac waxaa kaloo iyaguna ka mid ahaa maaragtay dulqarnayn ninkii boqorka ahaa ee adduunyada inta hadda la og yahay boqorkii ugu xooga badnaa oo uu qur-aanku ka sheekeeyey in badan inuu qorax udhac iyo qorax kasoo bax isu mari jiray dulqarnayn waxaa kaloo kamid ahaa boqortooyadii balqiis iyadana yeman bay ahayd baa la yidhi marka boqortooyooyinkaas qayb qayb a ah ayuu insha allah xusi doonaa sheekhu soo qaadan doonaa <clears throat> darsigan waa darsigii shanaad weeye maaragtay hal darsi oo oo maaragtay muqadamo ah iyo saddex cashar baan soo akrinay afartaas kan waa kii shanaad almulku bilyaman boqortooyadii yeman ka jirtay min aqdami shucuubi alatii curifat bilyaman min alcarabi alcaaribati qowmu saba min aqdami shucuubi shucuubtii ugu horreyso ugu fac weyneyd alatii shucuubtaasoo curifad lagu bartay bilyamani yeman shucubtaasoo min carabi carab ka tirsanayd min alcarabi caaribati carabtii asalka ahayd ka tirsanayd qawmu saba weeye reer saba oo qur-aanka uu ka sheekeeyey boqortooyo xoog badan bay ahayd ilaahay baa u nimceeyey subxaana watacaala markii dambena way kibreen oo way qooqeen waa la kala tuulay waa la kala dhantaalay hal dhuma iyo hal dhaan raacaa laga dhigay suuratu saba baa aada uga sheekayso ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala laqad kana lisabcin fi maskanihim aaya jannatani can yamiini washimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun tayibatun warabun gafuur faacraduu faarsalnaa calayhim sayla alcarim wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni dawa uklin dawa ukulin khamdin waaslin wa shayin min sidrin qaliil dhalika jazaynahum bima kafaruu wahal nujaazi ila alkafuur ilahay asoo ka sheekeynaya reer saba oo deganaayeen ilahay wuxuu yidhi jannataani can yamiinin wa shimaal ilahay wuxuu u yeelay laba laba beerood laba dhul oo barwaaqo ah oo janno lagu tilmaamay oo midig iyo bidixba ka jiray markaasaa waxaa lagu yidhi kuluu min risqi rabbikum cunaa risqiga ilaahay idin siiyey barwaaqada iyo nimcada daaqa washkuruu lahu ku shukriya ahay marka markii dambe hadee ilaahay wuu sheegay subxaanahu watacaala nimcadii inay ku qoqeen oo maaragtay ay kibreen oo ilaahay subxaana wa watacaala u imtixaamay oo maaragtay maaragtay <clears throat> ugu dambeyna la yidhi fajacalnaahum axaadiisa waxaan ka yeelnay wax laga sheekeeyo sheeko history baa laga dhigay wamazaqnaahum kula mumazaq waxa waan googoynay googoyn oo dhan baan googoynay waan kidifnay hal dhumay hal hal dhaaraacaan ka dhignay ina fi dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur ilahi wuxuu yidhi waa cibro wey waa cibro waxaa looga sheekeynaya maaragtay taariikhda qur-aanka waad ogtihiin cilmi oo dhan qur-aanka asal u ah cilmi oo dhan haddii science laga hadlayo asalkiisu waa qur-aanka haddii laga hadlahayo taariikh asalkiisu waa qur-aanka cilmu taariikh qur-aanku aada buu uga sheekeeyaa in lagu cibro qaato dadka naga horreeyey waxay ahaan jireen siday u noolaayeen siday qoladii kibirtay sidii loo halaagay kuwii maaragtay rasuulshii loo soo diray raacday sida loo badbaadiyey yani cibar cibar <clears throat> waya marka qowm sabac dadkaa iyagaa ah weeye oo laga soo sheekeeyey waana nimanka ugu fac weyn taariikhda carabta marka laga sheekeynayo waa qowm musaba ahay kitaab uu leeyahay ibnu jariir utabari oo la yidhaha taarikh lumam walmuluk baa aada uga sheekeeyo albidaaya wanihaayana waa ka sheekeeya iyaguna taariikhdii maaragtay carabta wuu ka sheekeeyaa wuxuu yihi waqad cuhira waa waa la helay calaa dikrihim warkooda waxaa laga helay fi xafariyaati awr magaalada awr la yidhaahdo oo ciraaq ku taallo waa magaaladii nabiyullahi ibraahim uu kusoo koray uu kusoo barbaaray magaaladaas godadkii ku aasnaa markii la qoday waxyaalihii laga helay oo raadadkii dadkii hore ayaa marka arrimahooda iyo warhkooda dhan iyo cilmigooda dhan laga helay waa goorma bikhamsatin wa cishriina qarnan yacni markay jireen ayagu waa bikhamsatin wa cishriina qarnan qabla almiilaadi shan iyo labaatan qarni ka hor dhalashadii nabiyullahi ciisa calayhi salaam wayabda wuu ka bilaabmayaa isdihaaru xadaaratihim xadaaradooda iyo ilbaxnimadooda horumarkeeda iyo wa nufuudu suldaanihim dowladnimadkooda iyo maaragtay baaxaddiisa iyo wabasti saydaratihim qabsashadooda dunida ay qabsadeen ballaarkeeda iyo baaxaddeeda axadi cashara qarnan qabla almiilaadi koob iyo toban qarni ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam koob iyo toban qarni ka hor qarnigii waa boqol sano waad ogtihiin kun iyo boqol sano ka hor nabiy llahi ciise calayhi salaam dunyada ka talin jireen marka waxaa ma jirin marka boqortooyinka weyn oo room iyo faris iyo waxyaalaha ma jirin marka iyada ah wuxuu yidhi wayumkinu waxaa suuratagal a ah taqsiimu adwaarihim inaan u qaybino xiliyadoodii boqortooyooyinka xiliyadoodii inaan u qaybino xasba taqdiiri alaati sida soo socoto kow alquruunu alatii khalad qabla sanati situmia وخمسون lix boqol iyo kontonkii qabla almilaadi qaaf iyo miim haddaad aragto waa qabla almilaadi nabiyullahi ciise dhalashadiisi ka hor lix boqol iyo konton sano wixii ka horreeyey dhalashadii nabi ciise yacni lix boqol iyo konton sano wixii ka horreeyay intuusan nabi ciise dhalan qarnigii ahaa dadkii tegey wa kana mulukuhum boqoradooda waxay ahaayeen yulaqabuuna kuwa lagu naanayso wareesa baa laga sheekeynaya yani wuu kala qeyb qeybiyey dawrka ugu horeya waxaan ka hadlaynaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam dhalashadiisii lix boqol iyo konton sano wixii ka horreeyey hadha wuxuu ka bilaabmi doonaa taariikhda labaad lix boqol iyo konton sano wixii ka maaratay dhalashada nabi ciise wixii ka dambeeyey wa kaana mulukuhum boqorradooda waxay ahayn yulaqabuuna kuwa lagu naanayso fi hada azamani waktigaas waxaa la dhihi jiray makrib saa ahay makrib sida hadda boqoradii ardul xabasha annajaashi loo dhihi jiray kuwii faraacinada fircoon loo dhihi jiray kuwii ka dambeeyey muqawqas loo dhihi jiray kuwii maaragtay faris kisra loo dhihi jiray kuwii room kaysar loo dhihi jiray titalkii noocaas oo kale ahaa iyaga waxaa la dhihi jiray makrib saba ayaa la dhihi jiray wa kaanat caasimatahum caasimadoodana waxay ahayd baldatu sarwaax magaalo sarwaax la yidhaahdo waa magaalo dhuntay oo duntay oo baaba'day allatii magaaladaasoo tuujadu la helo anqaaduhaa burburkeedii waxaa laga helay iyo raadkeedii calaa masaafati yawmin meel maalin loo socdo maalin socod ilaa jaanib algarbiyi dhinaca galbeed ee min baldati macrib magaalo macrib la yidhaaha iyaduna baaba'day oo burburtay bay maalin socod xagga galbeedka ka xigtay wa tucrafu waxaa loo yaqaanaa biismi khariiba meeshii kharowday ee baaba'day wa fii zamanihim waktigoodii boqoradaas ayaa badaa waxaa bilowday binaau saddi biyo xireenkii dhismihiisa biyo xireenkii alladii biyo xireenkaasoo curifa loo loo yaqaanay bisaddi macrib biyo xireenka macrib la yidhaahdo biyo xireenka macrib la yidhaahdo waktigoodiibuu bilowday biyo xireenkana waad garan kartaa waxa weeye biyo xireen iyo ilbaxnimo way isla socdaan iyo xadaarad waxaa biyo xiran karo dad ilbaxa oo dhaqaalo haysto oo ka fakera biyahana aan ka faa'iidaysano oo aan maarata ku noolaano macnaha biyihii way iska qulqulayaan sida annaga hadda nagu dhacdo waddankeena webiyaal buu leeyahy webiyadu say u socdaan oo biyihii u wadaan iyadoo laga ooman yahay oon beero laga waraabsan ayay badda ku shubaan badday ku shubaan dowladdii soomaaliya mar isku dayday biyo xidheenkii faanoole iyadoo intaasu sano uu jiray oo weli aan xal laga gaarin oo lagu hayo faanoole kor kama qodna ayaa maaragtay lagu kala cararay marka haddii lagu guulaysan lahaa kaas iyo kuwo kalabo aad baa looga faa'iidi lahaa maaragtay waana laga faa'iidi lahaa korontaa laga dhashan lahaa waxa weeye wax beero badan baa lagu waraabsan lahaa biyihii waa la celinaya waa la fariisinaya waa laga faa'iidayaa marka xilliga laga hadlaya haddana waxa weye koob iyo toban qarni ka hor e, e, nabilahi ciisa calayhi salaam waqtigiisi macnaha nimankaas ay xadaarad ulahaayeen halkaasaad ka garan kartaa ahay wa fii zamanihim boqoradaa xilligoodaasaa badaa waxa bilowda binaa saddi biyoxireenkii dhismihiisa aladii curifa bisaddi macrib biyoxireenka xireenka macrib la yidhaahdo markii dambe coduu jabsadayoo adduun dhan wuu baabiiyey waa arki doonaa insha allah wuu imaan doonaa ahay waladii kaasoo lahu leh shacnun kabiirun door weyn buu wuxuu ku leeyahay fi taariikhi lyemen taariikhda yemen marka laga sheekeynayo sado macrib waa laga sheekeeya had iyo jeer biyo xireen lama aqoonin waaga adduunyada kalama aqoonin hay wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina saba nimankii reer saba boqorada ahaa balaquu waxay gaareen min basti sulda balaquu waxay gaareen min basti suldatihim boqorto eh, dowladnimadooda baaxaddeedu waxay gaa waxay gaartay ilaa ilaa an ilaa an ittakhaduu inay ka samaysteen oo yeesheen almustacmaraat dowlad goboleedyo mustacmaraadka waxa weeye xukuumad yar adiga ku hoos timaado dhul ay gumaystaan dhul la gumaysto fi dakhili alcarabi wa khaarijiha carab gudaheeda iyo banaankeedaba mustacmaraad inay lahaayeen xukuumado yaryar oo ayaga hoos tago oay u taliyaan oo dowlad goboleedyo ah oo ayagu waxay rabaan ay u yeeriyaan inay lahaan jireen ayaa la sheegay marka xilligaasi waa lix boqol iyo konton sano ka hor dhalashadii nabiyullahi ciise alayhi salaam dowrka labaadna waxa weeye mundu sanati eh, situ mia wa khamsuun laga bilaabo lix boqol iyo konton qabla almilaadi ilaa iyo laga soo gaaro boqol iyo toban iyo shan qabla almilaadi dhalashadii nabi ciise ka hor boqol toban iyo shan sano ka hor dhalashadii nabi ciise marka hadda nabi ciise loo soo dhawaaday dhalashadiisi calayhi salaam boqol iyo shan iyo toban sano ka hor dhalashadii nabi ciise ilaa laga soo gaaro waa dowrkan waa kii labaad wa fi hada azamani waktigaas weli boqortooyadii sabaan ku jirnaa wa fi hada azamani waktiga isaga ah tarakuu waxay ka tageen oo iska daayeen laqaba makrib makrib naanaysti ahaa iyo taitalkii way iska daayeeno wa curifu waxaa lagu aqoonsaday bimuluki saba boqoradii reer saba magacaasay qaateen kii hore wuxuu ahaa makrib saba makribkii waa la iska gooyey bimuluki saba ereyga boqoray qaateen marka watakhaduu waxay ka yeesheen marib magaalada marib la yidhaahdo oo caasimatan ka yeesheen bedela surwaax magaaladii surwaax ahayd bedelkeedii waxay ka yeesheen caasimad marib wa tuujadu waa la helaa maribta lafteeda iyadana way burburtay anqaabuhaa burburkeedii calaa bucdi sitiina miilan meel u jirto lixdan mayl min sancaa sanca meel lixdan mayl u jirto ilaa ilaa jaanibiha sharqiyi oo dhinaca bari ah meel dhinaca bari lixdan mayl u jirto sancaa halkaasay ku oli jirtay maarib ahay dowrkii saddexaadna waa kan mundu sanatin maaragtay mia khamsata cashar ilaa sanad laga soo bilaabo sanadkii boqol toban iyo shan qabla miilaadi ilaa sanad laga soo gaara saddex boqol sanadkii saddex boqolaad ee miilaadiga markaa nabi ciisa dhashay waa saddex boqol oo sano kadib nebi ciise dhalashadiisii calayhi salaam yani sanadkan taarikhda hadda socoto markay saddex boqol ay ahayd wa fi hada alcahdi waktigan iyo xilligan halabad way ka qaalib noqoto way ka adkaatay qabiilatu ximyar qabiilkii ximyar calaa mamlakati saba boqortooyadii saba waxaa qabsad oo ka xoog batay qabiilada ximyar la yidhaahdo oo kamid a ah qabaa-ishii yeman degi jirtay watakhadad waxay ka yeelatay xemyar baldata raydaan la yidhaahda caasimatan caasimad laha iyadoo ay leedahay bedela marib meeshii marib ay caasimad u ahay reer saba xemyar waxay caasimad ka dhigteen meesha la yidhaahdo raydaan raydaan ahay uma dabadeed sumiyad waxaa loo waxaa maaragtay waxaa loo bixiyey oo lagu magacaabay baldatu raydaan biismi dafaar dafaar baa loo bixiyey dafaarna hadda waa dhinaca yeman dhinaca cumaan xigta xaggeeda weeye gobolkaas weeye wa watuujadu waa la helaa anqaabuhaa burburkeediina magaaladii raydaan ahayd oo caasimada xemyar u ahaydna burburkeedii iyo raadkeedii waxaa laga helaa calaa jabali maduur meesha maduur la yidhaahda buurteeda bilqurbi meel u dhow min yariim halkaasaa laga helay wa fii hada alcahdi waktigaasaa badaa waxaa bilowday fiihim dhexdooda waxaa ku bilowday nimankii ree ximyar iyo man deganaa iyaguna iyo nimankii ree sababo suuq waxaa ku bilowday assuquutu hoobasho dhicitaan assuquutu dhicitaan iyo walinxitaatu hoobasho inay hoos hoobato dowladnimadoodii ay hoobato dhulka ku dhacdo ay baaba'do faqad fashilad way guuldaraysatay tijaaratuhum ganacsigoodii ilaa xaddin kabiirin ilaa xad weyn ahay ilaa xad weyn ayay maaragtay ganacsigoodii ugu baaba-ay dowladnimadoodina way dhacday wixii sabab u ahaa buu sheegayaa saddex sababood buu hadda noo sheegi doonaa oo keenay inay dowladnimadoodii baaba-do ahay boqortooyadii weyneed ee yemane intaa soo socotay inay dhulka la simanto baabaado hadda history ay noqoto waxyaalihii keenay qaar kamiduu hadda noo sheegayaa wuxuu yidhi libasti saydarati lambaad nimankii ree ambaad oo qabsaday fi shimaali lxijaaz xijaaz waqooyigeeday qabsadeen awalan markii ugu horreysay marka xijaaz waqooyigeedii waa meesha ganacsigu usoo mari jiray magaaladii iyo boqortooyadii iyo xukuumaddii boominka ahayd ee dhaqaalaha haysatay markii jidadkii ganacsiga laga xiray waxa weeye magaalooyinka waxyaalaha ku dumaan ama wadamada ku dumaan waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha dhaqaale la-aan hadday ku dhacdo dowladdaas waa dumaysaa marka nimankii ambaada ahaa baa waxay qabsadeen jidka ganacsiga usoo mari jiray oo dhinaca xijaas ahaa ko huma sababta labaad buu kuu sheegayaa huma lighalabati ruumaan ruumaan qabsashadii iyo adkaashihii adkaatay oy qabsatay calaa turuqi tijaarati albaxriya wadooyinkii ganacsiga ee xagga badda bacda nufuudi suldaanihi markay xukunkoodii ku fidiyeen reer ruom calaa masr wa suuriya wa shimaali alxijaaz xijaaz waqooyigeeda iyo masar iyo suuriya markay ku fidiyeen uh, dowladnimadoodii thaaniyan marka labaad waa sababta labaad oo keentay inay burburto boqortooyadii yemen nimankii ruumaan ayaa madaxa la soo kacay waxay qabsadeen dhinacii badda iyo ganacsiga badda xagga masar xagga suuriya iyo xagga waqooyiga xijaas inta way qabsadeen waa laba sababood sababta saddexaadna waa tan oo midda ugu daran watanaafusi alqabaa'il loolankii qabiilooyinka fii maa bayna fii maa baynahaa dhexdooda ay loolamayeen qabiilooyinkii meesha deganaa ayaa loolamay oo isqabsaday khilaafaadka gudahana waxyaalaha dowlad jirtay burburiyo ama ummad dhan oo dhisnayd baabi'iyo buu ka mid yahay markay dhexdooda isqabqabsadeen wa haadihi alcanaasiru qodobadan isu tegay hiyo latii tii weye sababad sababtay fii tafaruqi aali kaxtaan reer kaxtaan inay kala firdhaan iyo wahijratim inay guuraan ilaa bilaadi shaasicati magaalooyin fogfog inay u kala guuraan ganacsigoo laga xiray oo laga qabsaday iyagoo dhexdooda colloobay waxay keentay boqortooyadii yeman ee intaa soo jirtay ee biyo xireenka magrib xataa samaysatay iyadan waxaa la aqoon inay baaba caawata ay noqoto wax laga sheekeeyo marka laga sheekeynayo taariikhda yemen waxaa laga yaay qofka inuu is yidhaahdo intaasoo qarni ka hor taariikhdii yeman iyo wixii ka jiri jiray maxaa xikmada ku jirto wakti loogu luminaya maa kitaabka laga bilaabo islaamka iyo dhalashadii nebiga sal ly slam waxaa la doonayaa in lagu tuso qabla alislaam noloshu say ahaan jirtay iyo wixii lasoo maray iyo risaaladu markay timid wixii ay bedeshay soo ma jeedid markaad jaahiliga ogaato ayaad islaamka macaankiisa dareemaysaa annaga hadda islaamnimo aan ku dhalanay oon ku barbaarnay jaahiliyada ma naqaana dhiba dhibaatadeeda qofka soo islaamay laakin wuxuu dareemaya wuxuu ka yimid ayuu ayuu garanaya markaad ogaato marka taariikhdii qabla alislaam iyo islaamku siduu wax u bedelay markaasaad islaamka macaankiisana garan kartaa iyo wanaagiisa wuxuu yidhi qodobka afraad ama dowrka afraad waxa weeye mundu sanati thalaathu mia laga soo bilaabo sanadkii maaragtay saddex boqolaad marka halkaa waxaad ka garanaysaan ka qaadanaynaa qabaa-ishu dhexdooda hadday loolamaan dadkaasi inuu shisheeyuu ka faa'iidaysanayo oo markaa ay lumayaan oy taariikh history noqonayaan oo ay dhumayaan oy baaba'ayaan oo awooddooda ay kala tegayso waa meesha ilaahay uu ku yidhi subxaanahu tacaala fajacalnaahum axaadiitha ahay markay kibreen oo ay qooqeen oo maaragtay barwaaqadii ka badatay bay dheheen faqaaluu rabbana baacid bayna asfaarina rabbiyow safarka noo kala fogee meel aan ku safarno on ku daalno on ku dhididno nooga dhig culammadu waxay yidhaahdaan barwaaqada intay ka badatay beerihii gabdhuhu markay maaragtay beeraha aadaan ee khudaarta iyo fruitka ay doontaan dambiishay madaxa saaran jireen dariiq un bay maraysaa marka fruitkii soo daadanayay cinabkii iyo maaragtay layntii iyo cambihii iyo timirtii iyo wax walba wixii soo daadanayeyba yaa buuxinaya dambiishii gabadha maba foorsanayso dhulka wax ka qaadi mayso halkaasaa la gaarsiiyey way kibreen ahay marka faqaaluu rabbanaa baacid bayna asfaarina wadalamuu anfusahum buu yihi ilaahay subxaana watacaala fajacalnaahum axaadiis waxaan ka yeelnay sheeko wax laga sheekeeyo wamazaqnaahum waan kidifnay waan kala googoynay kula mumazaqin googoyn dhammaanteed googoyn midda ugu darayd baan googoynay ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur qof kasta ayay aayad u tahay waxay u tahay mid kastoo sabaar oo shakuur ah inuu ku cibro qaato qofkii loo barwaaqeeyey inuu alxamdu lilahi yidhaahdo ilaahay ku shukriyo hadduu ku shukrin waayana inay dariiqa u mari doono ahay marka hal dhuma iyo hal dhaan raacay noqdeen <clears throat> mundu sanati halaathumiya laga soo bilaabo sanadkii saddex boqolaad miilaadiga ilaa an dakhala alislaamu fi lyemen ilaa islaamku yeman ka soo galay inta udhexaysay wa fii hada alcahdi waktigan hadda aan ka sheekaynayo tawaalad calayhim waxaa isaga daba timid oo isaga dambaysay alidtiraabaatu waxa weeye qulqulatooyin iyo walxawaadis dhacdooyin ayaa isaga daba yimid oo isu bedbedelay watataabacad waxaa isku raacraacday oo isaga daba timid al inqilaabaatu afgembiyo iyo inqilaab iyago is afg afgembinayaan iyo wal walxuruubu alahliyati dagaalo sokeeye allatii dagaaladaasoo jacaladhum ka dhigtay boqortooyadii curdatan baylah ka dhigtay baylah lil ajaanibi dadkii shisheeyaha ahaa inay baylah ka helaan ayagii baa loo lamay inqilaab baa dhacay xuruubul alahliya dagaalo sokeeyaa dhacay way isdileen ahay markaasaa ah, waxaa la yidhi taas iyo dagaaladaa sokeeye iyo inqilaabkaasoo ka yeelay curdatan lil ajanib inay bayraha u noqdaan dadkii ajaanibta shisheeyaha ahaa meel cidlaa laga qaato ahay xataa qabad ilaa ay shisheeyihii xataa qabad ilaa ay ka takhaluseen calaa istiqlaalihim madax madax banaanidoodii ahay laba laba walaalo collowday waxa weeye dee cadowgu ka faa'iidaysan markaa isdishaan kii soo haray ayuu dilayaa isaguna ayuu dilayaa waya <clears throat> ilaa madax madax banaan ee wadan la qabsaday bu nimankii boqortooyada ahay oo dulqarnayn iyo tubac iyo reer saba ayaay maaragtay ay kasoo baxeen intaasoo fac soo jiro reer yamaneed ilaa la qabsadaybu fa fii hada alcahdi waktiga asagaa dakhala wuu soo galay arumanu romanba waxay soo galeen fi cadan cadan meesha la yahay romanku magaalada roma loo nisbeeyaa marka talyaani iyo ingiriisiya ma jirin marka waxa weeye xilligaana de waa intii nabi maa nabi nabillahi ciisa calayhi salaam kadib weye waa nasaaro weye ayaga marka ahlukitaab weye islaamka markaa jira ayaga ah marka islaamka markaa jira waa ayaga marka rome baa caasimad u ahayd roma fafi hada alcahdi waktiga dakala ruman romanku way soo galeen fi cadan bay soo galeen ahay wa bimacuunatihim kaalmayntooda ay kaalmaynayaan ayaga reer room ay kaalmaynayaan ayaa ixtallat ilaxbaashu xabashidii waxay qabsadeen alyaman yaman bay yaman bay qabsadeen liawali maratin markii ugu horreysay fii sanati thalaathumiya wa arbaciin milaadi sanadkii saddex boqol iyo afartan dhalashadii nabi ciise calayhi salaam kadib xabashi oo kaalmo ka helayso room maadaama dawlad ballaaran ay ahaayeen ayaa waxay maaragtay qabsadeen yaman qabsadeen markii ugu horreysay taariikhda taariikhda ahay mustaqiliina iyagoo ka faa'iidaysanayo xabashidu atanaafusu loolankii bayna qabiilatay hamdaan wa ximyar labadii qabiilo ee walaalaha ahaa ee himdaan iyo ximyar ee yeman degi jiray loolankii iyo tartankii ka dhexeeyey iyo dagaaladii ka dhexeeyey bay xabashidu ka faa'iidaysteen waxayna gacan ka helayeen room markaasay waxay qabsadeen yemen ahay laba qabaa-il oo caraba oo yeman deganayd oo walaalo ah oo colloobay waa dagaalameen cadowga aa kaa faa'iidsan haddaad dagaalanto waxa anaga hadda na haysta weyo wastamara wuu daacima wuu socday ixtilaalahum gumaysigooda iyo qabsashadooda ay yeman haystaan ilaa sanati laga gaaro saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed soddon iyo sideed sano bay xabashidu haysteen markaa yeman haheyo mar kale dib u qabsan doonaan lakin hadda waa laga kiciyay markaa uma dabadeed naalad way gaartay alyamanu istiqlaalaha madax banaanideedii way aruursadeen sidaa nolol maahan bay dheheen iyagaa dib u heshiiyey way iska kiciyeen xabashidii markaa walaakina badaad waxaa bilowday markay xabashidii iska kiciyeen labadii qabiil ee hamdan iyo ximyar oo ay dareemeen cadowgu sidoo u galay iyo in laga faa'iidaystay oo dhulkoodii salka ay dhigteen maxaa ku dhacay markaa walaakin badaad waxaa bilowday markaasi taqacu inay dhacayso assalamaatu baa dhacayay assalamaatu dildilaaci fii sadi macrib biyo xireenkii macrib wuxuu bilaabay inuu dildilaaco waagii la dhisayana dee dawlad weyn baa la ahaa haddana qabaa'il dagaalo iyo colaad sokaya dilootay wey lama dayactiri kara xataa biyihiina aad bay u badan yihiin xataa waqaca ilaa u dhacay sayl cadiim daadweyne alladii daadweynahaasoo dakarahu lqur'aanu qur-aanka u sheegay bisayli carim la yidhaahdo daadweynaha carim la dhihi jiray fi sanati wuxuu dhacay afar boqol iyo konton milaadigii ama afar boqol konton iyo ko ayuu daadkaasu biyihii waa fatahmay daad buu noqday marka waxba ma reebin bad iyo bar iyo maaragtay xoolihii waa la tegay guryihii waa qaaday beerihii waa qaaday dadkii waa qaaday wixii un ka fakadayna waa qaxeen waa carareen wa kaanad waxay ahayd dhacdada iyada ah biyo xareenkii fatahay xaadisatan kubraa dhacdo weyn bay ahay aada u weyn oo addad keentay ilaa kharaabi alcumraani daarihii iyo dhismooyinkii inay kharaabaan oo biyuhu galaan oo daadadku qaadaan ahay watashattuti watashatuti shucuubi shacabyadiina inay kala firdhaan oo la kala qaxo oo la kala qaxo wa fii sanati sanadkii khamsamiya halaasa wacishriin sanadkii shan boqol iyo saddex iyo labaatan qaada wuu hogaamiyey thu nawas ninkii thu nawas la dhihi jiray alyahuudiy ee yahuudiga ahaa xamlatan olole ole ol ole munkaratan aada u foolxun oo isku qaadaya cala almasiixiyiina nimankii masiixiyiinta ahaa oo min ahli najraan meesha najraan la yidhaaha deganaa magaalo yeman ku taalla weeye najran nimankii deganaa oo maaragtay masiixiyiinta aha markaa ahlu kitaabka ahaa ee muslimiinta booskooda markaa muslimiinta ahaa ayaa ninka yahuudiga helayaa ah, nawas dhu nawas la yidhaahdo ayuu wuxuu ku qaaday olole aada u xoog badan xamle aada u xoog badan waxaa waxaawala wuxuu kala leexiyey waxaawala wuxuu isku dayey sarfahum inuu ka leexiyo cala almasiixiyati masiixinimada qasran si xoog xooga inuu uga bixiyo qasab ay ku noqdaan walamaa abow markay diideen khada lahum wuxuu u qoday alukduuda godad buu u qoday wa alqaahum uu ku daadiyey fi niiraani dabkii uu ku shiday godadkuu ku daadiyey wa hada arrinkaasna aladii kii weeye ashaara ilayhi lqur'aanu qur-aanka uu tilmaamay fii suurati lburuuj suuratu lburuuj biqowlihi qutila asxaabu lukhduud ahayd waad ku aragteen suurat lburuuj wasamaai dati lburuuj walyawmi almawcuud washaahidin wamashhuud maxaa la yihi qutila asxaabu lukhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud ahay wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ilahay wuxuu yihi wamaa naqamuu maysan qoonsan oo nimankaa dadkaa laguma gelin minhum xaggooda ilaa an yu'minuu billahi alcaziizi alxamiid inay allaha casiizulxamiidka rumeeyeen ma ahna dembi kale may gelin dab baa loo shiday markaasaa layihi ka noqdo diintiina markay diideenna waa lagu guray qisada saxiix muslimkay ku qoran tahay xadiisu suhayb waad garanaysaan waa macruuf ahay wiilkii dhalinyarada ahaaye maaragtay qisadii gulaamka wiilkii dhalinyarada aha boqor ku dhalay oos yidhi maaragtay sixirka iisoo baro oo ninka raahibkaa waddada intuu u degay wax ka baran jiray markii dambe muslimay markii dambe maaragtay isagii wiilkiiba soo baxay markii dambe maaragtay qisadaa aad bay macruuf u tahay qisadaa weye waxay keentay dadkii markay rumeeyeen wiilkii markii la dilay dadkii oo dhanna ay muslimeen kadib boqorkii inuu yidhaha god ha la qodo qofkii aan ka noqon diintan ha lagu rido dabka isaga hahay <clears throat> marka xaggey ka dhacday yeman bay ka dhacday yeman bay ka dhacday goormay dhacday waxay dhacday sanadkii shan boqol saddex iyo labaatan milaadiga ahay wa kaana min jaraa dalika arrinkaa wixii ka dhashay wuxuu ahaa in niman markii la gubay dadkii masiixiyiinta ahaa gubitaankoodii iyo godadkii loo qoday iyo dhibaatadii la mariyey wixii ka dhashay wa kaana wuxuu ahaa min jaraa'i dalika arrinkaa wixii ka dhashay naqmatun nasraaniya nasraaniyadii inay caroodaan nimankii nasaarada ahaa inay caroodaan naqmatu nasraaniya annaashita naqmatu nasraaniya inay kacdo caro nasraaninimo oo annaashidati aada u firfircoon ila alfatxi inay furtaan iyo watawasuc inay ballaarsadaan oo dhulka ay ballaarsadaan dhul badanna ay furtaan oo dagaalamaan wax iska celiyaan maadaama la gubay walaalahood taxta taxta qiyaadati abaatira ninkii abaatira la dhihi jiray arroman arruman ee boqorkii roman ahaa calaa bilaadi alcarabi dhulkii carbeed inuu markaa qabsado romaniintu waa nimanka la gubayo oo masiixiinta ah oo islaamnimada matalayo tahay marka ninkaa boqorka u kacay abatira la yidhaahdo oo boqorka ah dhulkii carbeed oo dhan buu wuxuu rabaa inuu isagu la wareego marka ahay oo isqabsado faqad xaraduu waxay soo direen oo soo qalqaaliyeen alaxbaasha xabashi wahaya-u lahum waxay soo diyaariyeen al al al custuula albaxriy ciidamadii badday soo diyaariyeen ciidamo badeed oo markaa ardul xabasha kasoo dhaqaaqay oo la raba jaziirat lcarab iyo yeman iyo dhulkaa inay qabsadaan fa nazala way soo degeen sabcuuna alfi alfa jundiyin toddobaatan kun oo ciidan aho ciidamadii badda oo min alxabashati xabashi ka yimid baa yeman ku degay waxtalul yemana yeman bay qabsadeen maratan thaniya mar labaad nimankaa markaa ayagaa ah, booskii muslimiinta joogo waa jihadayaan markaa ayada ah nimankii walaalahood ahaayo dar ilaahay loo dilay iyo rumaynta ilaahay rumeeyeenna waa ka aarsanayaan biqiyaadati aryaad ninka aryaad la yidhahda hogaaminaya ciidamada sanata shan boqol shan iyo labaatan sanadkii shan boqol shan iyo labaatan ee milaadiga wadalla wuu ahaaday aryaad ninka la yidhaahda xaakiman mid xukumo min qibali maliki lxabasha isagoo matalaya boqorkii xabashiyeed inuu yeman xukumayo xataa iqtaalahu ilaa uu dilay abraha ninka abraha la yidhaha abraha waa kee waa ninkii asxaabulfiil ay ka ee sanca kasoo dhaqaaqay kacbada kusoo duulay marka isaga waa ahlu kitaab waxa weeye dulmiga uu galay ayaa lagu dilay oo lagu halaagay shimbiraha loogu soo diray laakiin dadka meesha degan kacbada yay ahaayeen mushrikiin bay ahaayeen isaguna muxuu ahaa muslim buu ahaa maxaa lagu halaagay waxaa lagu halaagay dulmiga ku socday haddaad muslim dulmi aad ku socoto waa lagu halaagayaa ahay ilahay diintiisa waa cadaalad wey waa cadaalad ahay kacbada ilahay inuu dumiyuu rabaa marka waa la halaagay abraha markaas waa nin marka masiixi ah oo ahlukitaab ah oo ardul xabasha ka yimid lakin yaman markaa ka taliyo ninkaas baa qabsaday meesha ahay ahay markuu dilay ninkii aryaad ahaa abraha ayaa qabsaday oo axada axada quwaadi jeishihi yaa nin kamid a ah ciidamadiisa hogaamiyaashiisii ciidamada nimankii militariga u hogaaminayay ciidamadiisa nin kamid ah inta isaga dilay qabsaday meesha waxaakama uu xukumay abraha badalahu ninka aryaad ah bedelkiisii bacda an istarada markuu raaligeliyey melika alxabasha boqorkii xabashada warqad u diray haddee ninka maxaa u dishay soo lama qabsanayo uu iska sasabay waraaqin u diray uu iska sasabay waayo iska haysaaliyo meeshaada wa abrahatu ninka abraha la yidhaahdana hada kana huwa aladii kii weeyey jannada diyaariyey aljunuuda ciidamada u diyaariyey lihadmi lkacba kacbada inuu soo dumiya darteed wa curifa waa lagu yaqaanaa waa lagu bartay huwa isaga iyo wa junuuduhu ciidamadiisii biasxaabi lfiili baa la yidhahdaa biasxaabi lfiil asxaablfiil baa la yidhahdaa suuratu alamtara ama suuratu lfiil waa qolada ay ka sheekaysa weeye wa bacda waqacati alfiili arrintii dhacdadii maroodiga iyo duulaankii abraham markuu dhacay kadib markuu markaa duulaankaa dhacay oo la halaagay oo abraha uu dhintay oo ciidamadiisi wax qaxay wax dhinta ay noqdeen kadib istanjada waxay gurmad weydiisteen alyamaniyuuna nimankii reer yeman bilfurusi boqortooyadii faris marka labada awoodood labada dowladood adduunyada markaa ka jiro waa room iyo faris room waa nimanka yurubiyaanka ahaa oo ahlu kitaabka ah faris waa nimanka iraniyiinta ah oo dabka ka caabudi jiro majuusiyiinta ah waa laba boqortooyo oo waaweyn marka qoladan haddaa haddaad la colowdo mid kamid ah boqortooyinka midda kale dabada la gelaysa dala gelaysa gelaysaa balanciga balansiga hadii la waayana adduunyada hal nin baa ku amar ku taakla inay wuxuu raba samaynaya markaa ahay wa waxay isu taageen nimankii reer yemen bimuqaawamati alxabasha xabasho inay iska celiyaan xataa ajlowhum ilaa ay ka rareen can ilbilaadi dhulkoodii ay ka rareen wanaalo waxay ka gaareen alistiqlaal madax banaani fii sanati khamsa mia khamsa wa sabcuun sanadkii shan boqol toddobaatan iyo shan ayay madax banaani ka gaareen ee milaadiga biqiyaadati macdikar ibnu yuusuf ibnu dhiyazin alxemyari ninkaas baa hogaaminayo macdikarib ibnu sayf dheh macdikarib ibnu sayf ibn ibnu eh, dhiyazin alximyari ninkaasoo reer ximyari ah baa hogaaminaya marka nimankii yamaneed waxay kaashanayaan nimankii reer faris oo iran bay kaashanayaan bay kaashanayaan waya watakhaduu waxay ka yeesheen ninka maaragtay ninka isaga ahay macdikarib ahaana malikan lahum boqor bay ka samaysteenoo boqor bata ha markay dhulkii qabsadeen wa kaana macdikarib wuxuu ahaa abqaa mid la haray macahu maciisa jamcan ciidan iyo koox buu la haro min alxabashati xabashi ah xabashida dhulka laga saaray qaar ka mid la haray khalad weyn buu sameeyey markaa nimanka dhulkaas ka qabsoo ka saartay dadkoodii qaar inaad la hartoo tiraa shaqaalay in noqonayaana kama maarmo oo soocadow cadow kuuma aha marka gudaha ga joogo guryaha ka shaqaynayso ma ahay wakaa wuxuu ahaa macdi karib abqaa mid la haray macahu maciisa jamcan ciidan iyo koox oo min alxabashati xabashiya a yakhdumuunahu si ay ugu adeegaan wa wayamshuuna fii rikaabihi gaadiidkiisana ay u garwadaan oo u kaxeeyaan fakhtaaluuhu way dileen daata yawmin maalin maalmaha ka mid a nimanka waa niman askar ah waana tashanayaan de madaxa loo dheereeyey waa la ikhtiyaalay ikhtiyaalku waxa weye gaadmo qof ugu dilo wey ahay wa bimowtihi dhimashadiisii ninkaa macdi karib ahaabaa inqadaca waxaa go-ay almulku boqortooyadii can beyti thi yazin nimankii reeb ree ree yazin ree ximyari ahaa boqortooyadii halkaasay ku afmeerantay ay ku dhamaatay wawallaa wuu magacaabay kisra ninkii kisra ahaa caamilan guddoomiyuu usoo magacaabay farisiyan oo iraani ah awal iyagaa ismaamula lalahaa soo ma aha idinku carabay ismaamula ree yamana idinku ismaamula dushaan idinka ilaalinaynaa markii ninkii la dilay asagaaba nin soo magacaabay irani ah saa soo magacaabay bu kanaa idin talinayo yiri ahay kanaa idin talinayo marka hore siyaasaddu maxay ahayd yacni in ayaga dhexdooda nin ayaga ka dhashay laakiin maskaxdaadii taladaa ku iyo amarkaa ku shaqaynaya loo dhiibo hadda maxay maraysaa nin in loo keeno layahay ninkanaa idin talinayo idin talinayo ahay oo wallah wuu magacaabay oo madax buu oga dhigay kisra ninkii boqorkii kisra oo iiraan caamilan guddoomiyo farisiyan reer iiraan ah oo reer reer farisa calaa sanca sanca ayuu madax oga dhigay wa jacala alyamana yemanna wuxuu ka dhe uu ka yeelay wilaayatan gobol ama dowlad goboleed farisiyatan faris hoos tagto falam tazal kamay zuulin alwilaayatu eh, dowlad goboleedkii min alfurusi furus ka tirsanayd tatacaaqabu inay isku babedelayaan cala alyamani yemen ama falam tazal kama zuulin alwilaayatu maamuladii nimankii madaxda ahaa oo min alfurusi furus ka dhashay tatacaaqabu inay isku babedelayaan xukunka yemen calal yemeni yemen maamulkeeda oo kolba nin hor lasoo magacaabayo farisi ah xataa kaana ilaa uu ka noqday aakhiruhum kii ugu dambeeyo lasoo magacaabo baadana ninka baadaan la yidhaahdo aladi kii weye ictanaqa alislaam islaamka ku qancay baadana waa garanaysaan waa ninkii nebi maxamed sal l slam usoo diri jiray labada nin ee warqada usoo qoro oo yidhi soo raac ahay ah, soo raaca diidin amarkoodi markii dambena islaamay wa biislaamihi islaamnimadiisii baadahana uu islaamay intaha waxaa ku maaragtay ku dhammaaday nufuudu faris xukuumaddii awooddii faris calaa bilaad alyeman yeman ay ka talin jireen wax markaa ka dambeeyey islaamkaa ka telinayey ahay almulku bilxiira halkan waxaan kaga soo baxnay boqortooyadii yemen weliba uu soo gaagaabiyey sheekhu almulku bilxiira boqortooyadii xiira meesha la yidhaahdo waa xuduudda ciraaq iyo iiraan udhaxayso boqortooyadii ka jirtay weeyaan wa kaanat ilfurusu furus waxay ahayd ahay wa kaanat ilfurusu furus waxay ahayd taxkumu mid xukunta cala alciraaqi ciraaq iyagaa ka talin jiray iyagaa maamuli jiray farisiintu waad garanaysaa ciraaq goormaa laga fuf laga kiciyey faris waxaa laga kiciyey xilligii cumar bin khataab ilaa dee iran dhulkii o dhan faris o dhan la wareegay islaamku la wareegay wa kaanat ilfurus furus waxay taxkumu mid xukunta cala alciraaqi ciraaq iyo wamaa jaawaraha waxa la ologoh dariska la ah mundu an jamaca intuu intuu aruuriyey kadib mundu laga soo bilaabo an jamaca intuu aruuriyey sham lahum kala firirkoodii qawrushul kabiir ninkii qawrush la dhihi jiray ee weynaa ninkaasaa isku aruuriyo isku duduway isku duduway ahay qawrushkuna waa ninkii faraacinadii masar xukumi jiray jabiyey wey nin xoog badan buu ahaa waa goorma shan boqol labaatan iyo sagaal qabla miilaadi dhalashadii nabi ciise ka hor shan boqol iyo sagaal iyo labaatan walam yakun ma ahayn axadun qofna yana yunaawihum mid la ka hortegi karo qof wejiga siin karna ma jirin xoog badan buu ahaa ayuu ahaa xataa qaama ilaa uu yimid oo soo kacay ninka la al aliskandar almaqduni ninka aliskandar almaqduni la yidhaahdo ninkaasaa yimid sanadkii markuu ahaa saddex boqol labaatan iyo lixdii milaadiga ka hor dhalashadii nabi ciise ka hor alexander waxaa la dhihi jiray alexandro manyo waa la dhihi jiray nin greeg uu ahaa ninkaasi kutubada taarikhdu aad bay uga shekeeyaan in griego aada u xoog badan buu ahaa waa ninkii qawrash ka takhalusay ee dhulkaasoo dhan qabsaday weeye fahazama wuu jebiyey ninkaas alexander la yidhaahdo malikuhum boqorkoodii uu jebiyey boqorkii daara ahaa daara alawal daaraagii koowaad ayuu jebiyey wa kasara wuxuu kaloo jebiyey shawkatahum cududoodii xoogoodina waa kala dhantaalay ahay xataa tajazacad ilaa ay go-go-day bilaadahum waddankoodii baa gobolo gobolo noqday oo qaybsamay watawallaaha wuu maamulay watawallaaha waxaa maamulay dhulkii gobolo gobolada noqday muluukun boqorro yucrafuuna lagu yaqaanay bimuluuki dawaa'if boqorradii kooxaha kooxaha ahay waddankii markii xoogoodii la jabiyey gobolay noqdeen gobol baana boqor bay samaysteen muluku dawaa'if baa loo bixiyey boqoradii maaragtay kooxaha waa wixii ku dhacay andalus waa garanaysaan andalus markay dhulkii sbain iyo la qabsaday muslimiinta ay furteen maxaa looga saaray muslimiinta sideed boqol iyo shan sano bay ka talin jireen dhulkaasi waxaa looga saaray muluku dawaa'if ahay degmo walba waxay samaysatay nin amiira ah oo boqor ah hahay maaragtay qabqablayaal ah ahay marka markaas haddaad aragto ummadii halka dawlad ah inay qaybsanto gobolo noqotay oo gobol walbana madax uu yeeshay oo ayaga colaad dhexdooda la dhigay oo maxaa ku xiga waxaa ku xiga in la qabsado dhulkii mustacmalad in la geliyo ahay in la geliyo waaya wastamaruu way socdeen yaxkumuna inay xukumayaan nimankii boqoradii gobolada albilaada magaalooyinkii mujazacatan iyagoo gobol gobol ahoo nin walba gobol uu ka taliya ilaa sanadi laga gaaro laba boqol iyo soddon miilaadiga wa fii cahdi haaulaai kuwaas boqoradaas maaragtay gobollada haysto waktigoodii wa fii cahdi haaulaai almuluuki boqorradaas waktigoodiibaa haajara waxaa hijroodo guuray alqaxdaaniyuuna nimankii qaxdaaniyiinta ahaabaa guuray ahay waxtallo waxay qabsadeen meel hore laysii furanayaan juz-an qayb oo min riifi lciraaq beereedka ciraaq meel kamid ay qabsadeen uma laxaqahum waxaa ka dabayy ka dabayi ka daba yimid man haajara ciddii soo kasoo daba guurtay oo min alcadnaaniyiina cadnaaniyiinta ahaa fazaaxamuuhum way way ciriirsadeen way ciriiriyeenoo way rii way riixeen xataa sakanuu ilaa ay degeen juz-an qayb oo min jaziirati alfuraatiya jaziiradda furaad la yidhaahdo jus-an min aljaziirati alfuraatiya qayb kamid a jaziirada furaad le ilaa ay degeen halkaas iyaguna ku dambeeyeen casharada aan ka qaadanayna waxa weeye ummadda markay qaybsanto oo gobolo gobola noqoto oo nin walba gobol walba nin madaxa uu yeesho oo cadowgaagii marka gobol walba ninka madaxda uu yeeriyo wuxuu asagu rabo oo adiga laysku kaadiro oo awooddaadii midaysnayd meesha ay ka baxdo waxa weye markaasi markaas waa marka lagu yaabo weye waa xaaladda maanta aan marayno xaaladda maanta aan marayna way ahay hadda waxaan maraynaa in sida ay soo mareen reer yemanbo nin adiga ah oo ina hebel ah oo kaa dhashay madax inta laga dhigo kan kalena gobol kale madax looga dhigo xuduud loo sameeyo ayagiyo dhulka isku qabsadaan colaad la dhex dhigo qolo walba dheg wax loogu sheego ay colloobaan ma maxaa ku xiga waxaa ku xiga marka dambe nin in lasoo magacaabo dowladaha dariska nala ahee cadowga nala ahee dhulkeena rabo nin u dhashay in la keeno laya ninkaana idin ma tashan kartaan waxba miskama dhegaysanaysaan xoolaa tihin xayawaano waad iscunaysaa in laydinku dhex jiro ma ogiye ninkaana idin talinaya amarkiisa qaata in la yidhaahdo oo qolo walba uu wax u yeeriyo oo nacam la yidhahdo markaa taasaa ku xigta markaa ilahi ana badbaadiye subxaana watacaala waya <clears throat> wacaada hadda wacaadad way soo noqotay alquwatu quwadii maaragtay reer faris wacaadat alquwatu awoodda way usoo noqotay maratan saaniya mar labaad ilal furusi faris fii cahdi ardashiir ninka ardashiir la yidhaahdo waktigiisii faris mar labaad bay madaxa lasoo kacday ardashiir kaasuu ahaa muasasi dawlati sasaniya dowladda sasaniya layaa ninkii aasaasay mundu sanati laga soo bilaabo sanadkii laba boqol labaatan iyo lix milaadiga fa inahu ninkaa isaga ah jamaca wuxuu kulmiyo aruuriyey shamla furus furustii kala dhantaalantay wastawlaa wuxuu qabsaday cala alcarabi carabtii buu qabsaday almuqiimiina degeneed calaa tukhuumi mulkihi dhulka boqortooyihiisa xuduuddeeda inta asaga soo xigta oo ciraaq iyo dhulkaa iyo carabtii deganayd oo dhan buu qabsaday ayuu qabsaday wa kaana wuxuu ahaa haada arrinkaasi sababan sabab wuxuu u noqday fi raxiili qudaaca nimankii qudaaca la dhihi jiroo carabta ahaa inay guuraan oo ila shaam shaam xaggeeda u guuraan wadaana lahu waxa isu dhiibay ninkaas oo u hoggaansamay ahlulxiira wal anbaar ree anbaar iyo ree xiir oo dhan baa u hoggaansamay ninkii farisiga ahay oo ar oo ma ardashiir ahaa wixii guurahaya oo ka qaxayana way ka qaxeen qudaaca way qaxday shaam bay u qaxday ree ree xiira iyo ree anbaarna waa isu dhiibeen wa fii cahdi ardashir xilligii ardashir ardashir waa nin boqoraa ka talin jiray oo irani ah farisi ah wa fii cahdi ardashir boqorkii ardashir xilligiisii markaasu wuxuu bilaabay marka inuu samaysto niman isagoo carabta inuu toos uxukumo ma rabay wuxuu rabaa inuu samaysto niman dabadhilifyo ah carab ka dhashay laakiin isaga ka amar qaata sida hadda dowladaha dowladaha caalamul islaami sida hadda ka jirto o kale nimanka xukumaan waa carab dhalashadooda waa hebel nin walba he aabihiisaa la yaqaan hooyadiis muuqaalkooda waa hebel waxa weeye waana inay hebel laakiin maskaxdooda waa maskax kale meelkaa looga taliyaa waxay ku dhaqmayaanna meelkaa looga yeeraya waxay samaynayaan meelkaa laga sameeya yani hadda markii falastiin la duqeynayay waad ogeydeen adduun weynihii latin america iyo maraykan baa laga banaan baxay iyo yurub ayaguna xataa waxay hubka hoos uga dhiibayeen oo u basaasiyeen israel maxaa keenaya ninkan waa nin carab oo muslima muxuu uga damqanlaya walaalkiisa waxaa keenayo maskaxda ku jirto iyo bateriga ku shaqaynayo iyo injiinka saaran meel kale laga hagaya laga maamulaya waa tii oo kale waa horey bilaabatay waxaan hadda ma bilaaban taarikhda u qoranay kitaabada u qorana akrisan mahayaan iyo wixii lasoo maray iyo wixii laga dhaxlay ahay wuxuu yidhi wa cahdi ardashir xilligii ardashir ninkii ardashir ahaayee farisiga ahaa xilligiisi kaanad waxay ahayd kanat kaanad waxay ahayd wilaayatu wilaayada ama dowlad goboleedku waxay ahayd waxaa lahaa oo maamulayay jusaymat alwadaax nin la yidhaha jusaymat alwadaax cala alxiira xiira ayuu maamulayay iyo wasaa'ira man dadkii kale oo bibaadiyati alciraaq ciraaq baadiyaheed deganaa iyo waljaziira jaziirat alcarab dadkii deganaayo min rabiicata wa mudar reer rabiica iyo reer mudar wax allaaleya wixii ahaa baadiyaha ciraaq wixii deganaa wixii xiira deganaa waxaa maamula nin layaha jusaymat lwadaax oo carab ah laakiin yuu hoos tagaa ardashiir buu hoos tagaa waa dabadhilif wa kaana ardashiiru ardashiir wuxuu ahaa ra'aa mid uu arko an yastaxiila calayhi inaysan suuragal marna u ahayn isaga an yaxkuma alcaraba carab inuu maamulo mubaasharatan si toosa anaa idin xukumo iga amar qaata inuu yidhaahdo ma suuroobeyn waa in xal kale la keenaa xal kale in la keeno marka waa siyaasad wuxuu ciyaaraya marka wa kaana arbashiir wuxuu ahaa ra-aa mid u arkay anahu yastaxiilu caleyhi inaysan suuragal u ahayn oy mustaxiil tahay waxaan suuroobeyn an yaxkuma alcaraba mubaashara carab inuu maamulo si toos inuu maamulo oo wayamnachum inuu ka celiyo min aliqaarati inay soo weeraraan calaa tukhumi mulkihi boqortooyadiisa xuduudaheeda inuu ka ilaaliyo oo ka hortago oo weerarkooda iska difaaco ayagana ugu taliya inaysan suuragal u ahayn ilaa an yumallika calayhim inuu boqor uga dhiga mahugiye rajulan minhum nin ayaa ka mid a ninkaasoo lahu leh casabiyatun qabiil weyn oo tol weyn ka dhashay ahay waa carab tol laandheerahna waa ka dhashay tolkaasoo tu-ayiduhu ku xoojiyo isaga oo maarata maamulkiisa xoojiyo wa tamnachu daafaco ahay marka waxaa la xulanaya ninka xataa madaxa laga dhigay waa inuu ka dhashay qabiil tiro badan oo yidhaahda ninkii isagay fiirsanayaan hebel baa carada ka taliyay eeganayaan isaguna yuu ka amar qaadanayaa ninkaasuu ka amar qaadanayaa kale yuu u adeegayaa ninkaasu u adeegaya soo ma jeedi marka waa siyaasad wey waya wa min jihati alukhraa dhinaca kale markii laga eego yumkinuhu wuxuu u suura gelinayaa oo maaragtay ninkaas uu magacaabay ee carabka wuxuu u suura gelinayaa albashiir wuxuu u suura gelinayaa alisticaanata inuu u kaalmaysto bihim ciidamadiisa carabta calaa muluki ruumaan ruumaan boqortooyadii ruumaan inuu ka horgeeyo kuwa rabo ciidamo soo aruuri buu leeyahay ha marka ninkan ay fiirsanayaan ayagu ciidamay keenayaan ciidamaha waxaa laga horgeynayaa waxaa laga horgeynayaa rome laga horgeenaya romena waa markii muslimiinta markaa jirtay wy nimankana waa majuusiyiin waa majuusiyiin ahay carabtuna de diin ma haystaane hadda qolada markaa maamusho bay maratay taabic u yihiin waya waayahay wa min jihatin ukraa jihada kale dhinaca kale yumkinuhu wuxuu u suura gelinayaa ninkaa uu magacowday alisticaanata bihim inuu u kaalmaysto isaga iyo ciidankiisa calaa muluki dagaalada uu kula jira ruuman ahay aladiina kuwaasoo ruumaankaasoo kaana ahaa yatakhawafahum kuwa uu ka cabsado ruumaanta uu ka cabsanayay buu rabaa inuu ciidan u helo walayakuuna say u noqoto carabulciraaqi carabta ciraaq degan say u noqoto amaama carabu shaam shaam carabta degan horteeda carabta shaam degan yaa dabada ka soo wada room carabta ciraaq degan ayaa dabada ka wada faris laba boqortooyo waaweyn oo isfiirsanayo wey iyagu isma dagaalayaan carab baa la isku dhamaynaya carab baa la isku dhamaynaya waa sida hadda xaaladan maanta marayno laba gobolaan gobollaana loo sameeyey gobol walba waxbaa loo soo yeerinaya waxa islaynayana waa annaga ay markay toban xagga ka dhimato xaggana toban reportka hal meel baa la wada geynayaa ayaguna isku darsanayaan ten plus ten ayaga waxba kama gelin waxa dhintay maxaa yele qofna uga dhiman mahayo waxa islaynayna waa adiga weligaana ma heshiinaysa weligaana ma heshiinaysa marka iyaguna maxay rabaan carabtii sham ka timid ee ruub dabada ay kasoo riixaysay iyo carabtii ciraaq faris ee dabada ka riixayso inay islaayaan islaayaan yacni waxyaalaha islaamka uu ka saaray carab iyo xaaladday ku sugnayd iyo cadaabkay ku sugnaayeen baa lagu tusaya markaa ahay walyakuna carabu lciraaqi ciraaq carabteesay u noqoto amaama carab shaam amaama carabi shaam aladiina kuwaasoo istanacahum uu ka yeeshay askar ay ka yeesheen ay ka samaysteen muluku ruumaan boqoradii reer ruum nimankii carabta aha shaam deganayd ee askarta ay ka askaraysteen wa kaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa nin la yidhaha ardashiir yubqaa mid reebay cinda maliki alxiira boqorkii xiira ka talin jiray oo ahaa judaymat alwadaax oo carabka ahaa xiiro ka talinayey oo isaga hoos imaanayey wuxuu agtiisa ku reebay katiibatan koox ama urur oo min jundil ciidamadii reer faris ah ninkan si aan loogu kicin oo juuqba loogu dhihin ciidan reer faris a ilaalinayo waardiinayo ahay nimanka madaxda ah waxaa lagu talagalay nin ayaga inuusan ilaalin waa in loo tusaa horta ninkaa madaxda ah, waa in loo tusaa cadowgaagu waa dadkaaga soo ma jeedid cadowgaaga waa dadkaaga annagaa marka ku ilaalinayno meesha annagaa kugu hayno wixii rabana waa laga saxiixan wixii rabana waa laga samaysan soo ma jeedid waxaad moodaa waktiga laga sheekeynaya inuu maanta yahay cidda laga hadlay inay annaga taad moodaa madaxdan ayaa ilaaliya waxaa ilaaliya dadaan annaga ahayn yaa laga ilaalinaya annagana laka ilaalinaya dhexdeena ahay waayo qofki waxaaba laga dhaadhiciye xataa kuwa dad ugu dhow oo isku kalsoon yahay xataa inaan la aaminaynin inaan la aaminaynin ilaa uu maaragtay saa loo waardiinayo maahane waayo ninka ku waardiyan waa nin dan kaale ma aha nin kuu danaynayo saa dan kaale wey dantiisu wataa waaya wuxuu yidhi wakana wuxuu ahaa yubqaa wakana ardashiir wuxuu ahaa yubqaa mid reebay cinda meliki lxiira boqorkii xiira katiibatan koox oo min jundi lfurusi ciidamadii reer farisa liyastaciina biha si uu u kaalmaysto boqorku cala alkhaarijiina kuwa ka baxo calaa suldaanihi madaxtinimadiisa ka hor yimaado oo min carabi albaadiyati carabta reemiyiga markay ka hor imaadaan oo mucaarad u noqdaan ay fallaago in lagu kiciy nimankan farisiinta wa kana mowtu judayma nin ninkaa taarikh xun buu ka tegey nin kastoo gumaysi u daba dhilifana taarikh xun buu ka tegayaa mar unbaa laga sheekay wa kaana maw mawtu judayma judayma magaaladiisa waxay ahayd xawaalay sanatu markuu ahaa laba boqol eh, laba boqol lixdan iyo sideed xilligaasuu dhintay milaadiga wa bacdi mowti juday juthayma juthayma markuu dhintay kadib weliya waxaa maamulay oo qabsaday alxiirata xiiro camar ibnu cadiy ibnu nasr allakhami ninkaa la yidhahdaa qabsaday oo ahaa awalu muluki lakhamiyiin nimanka lakhamiyiinta la yidhaha qabiilka boqolkii ugu horreeyo oo kasoo baxo fii cahdi kisra ninkii kisra ahaa fii cahdi kisra saabur ibnu ardashir ardashir wiilkiisa saabuur ahaa baa markaasi faris ka talinayay isaguna dariiq horan buu ku socday jaasuusnimo kale huma lam tazal kama zuulin almuluku boqoradii min alakhamiyiina ee qabiilkan reer lakhamiya o carabta ah ka dhashay tatawalaa inay isaga dambaynayaan cala alxiirati xiiro maamulkeed xataa weliya ilaa uu maamulay alfurusu furus oo dhan uu qabsaday qabaad ibnu fayrus ninka la yidhaahdo faris inuu madax ka noqday iran oo dhan waxaa faris oo dhan waxaa madax ka noqday nin la yidhaahdo qabaad ibnu fayrus wa fii cahdi xilligiisii dhahara waxaa dhacay waxaa soo shaac baxay musdeg nin la yidhahdo musdeg musdeg waa ninkii shuuciyada bilaabaa la yidhahda ba shuuciyada la yidhahdo ninkii ugu horreeyay oo bilaabay weeyaan wa qaama wuxuu u istaagay ninkaa muzdag la yidhaahdo bidacwati inuu dadka ugu yeero ila alibaaxiya waxa ibaaxiye la yidhaahdo ibaaxiya waa inaan waxla kala lahayn hanti wadaag xoolaha waa laisla leeyahay guryaha waa isla leeyahay islaamaha waa isla leeyahay wax walba waa laisla leeyahay dadku waa maaragtay hanti wadaag wey wax walba dadka waa lawada wadaagaya ninkaasaa ugu horreeyay dadka waxa ugu yeero fatabicahu waxaa raacay qabaadun qabaadkii boqorkii faris baa raacay kamaa tabicahu say u raaceen kahiiru min raaciyatihi in badan oo kamid a raaciyadiisa uma arsala wuxuu u fariin faray habaadu habaad ilaa maliki xiira boqorkii xiira oo carabka ahaa wa huwa almundir ibnu ma usamaa waxaa la dhihi jiray mundir ibnu ma usamaa ninkaasaa xiiro markaa ka taliyo yadcuuhu asagoo ugu yeeraya ilaa an yakhtaara inuu doorto hada almadhaba madhabkan isaga ahoo ibaaxiyada inaan waxba la kala lahayn wayadiina bihi uu ka diin dhigto diinka uu qaato marka nin caraba miyaa kaa yeelaya islaamaha wa waa la sheergaraynaya ma kaa yeelaya ahay waxyaalahay ku harsanaa kamid ahayd oo fitrada ahay fa abaa caleyhi wuu ka diiday dalika dalika arrinkaa uu ka diiday xamiyatan ficilo iyo wa anafatan isla weyni uu ka wen yahay in wax walba la sheergarayo facazalahu kabaadun kabaad baa marka ninkii cazilay ma diiday inaad shuuciyadii qaadato iyo ibaaxiyadii waan kaa casilay meesha awal ba anaa kugu hayey wawalla wuxuu u dhiibay bedelahu bedelkiisana alxaaris ibnu camar ibnu xajar alkindi kana marka waa doqon kale wuxuu saaxiibkii diiday ayuu aqbalay isagu si xukun u helo wax walba hay igu qaadsa inuu madax noqdaan rabaa wax walba hala yidhaahdeen wax walba hala sheer garayo waxba igama gelin inaad madax noqdaan rabaa ahay bacda an ajaaba markuu yeelay kadib dacwatuhu yeel yeelitaankiisa ila almadhabi lmusdaki madhabkii reer musdaki uu keenay oo ibaaxiyadaha in wax walba la wadaago ahaa markuu aqbalay kadib baa la yidhi adaa boqorka ah wakhalafa waxaa bedelay kabaad kisra anushirwan boqorkii anushirwan baa kabaad bedelay anushirwan waa nin kale oo faris qabsaday wa kaana wuxuu ahaa ninkaa kisra anushirwanka ah yakrahu mid necab hada almadhaba madhabkaas jiddan aad buu u nacay wuxuu yihi waxaa nolol ma aha wax walba in la wadaago nolol ma aha faqatala wuu dilay almusdag ninkii musdag ahaa oo madhabkaanba keenay ayuu dilay iyo wa kathiiran in badan oo min man daana bimadhabihi dadkii u hogaansamay madhabkiisa wa acadda wuxuu usoo celiyey almundir ninkii mundir ahaa mundir ibnu ma samaa ee diiday oo yihi anigu waxba la idinla mahayo ee meesha laga qaaday ayuu kusoo celiyey caada uu soo celiyay almundir ilaa wilaayatihi wilaayat alxiira boqortinimada xiir uu kusoo celiyey kii dambe oo dabadhilifka dhilifka ahayo meesha loo dhiibayna kana wuxuu yidhi yara hal soo qabto oo dalaba wuxuu cayrsaday alxaris ibnu camar ninkii dambe weeye laakinahu aflata wuu ka fakaday ilaa daari calab buu galay meesha reer calab nimanka la yidhaha deegaankoodii buu galay uu ka baxsaday isna inuu diluu rabay marka falam tazal kama zuulin fiihim inuu dhex jooga nimanka reer calab xataa maanta ilaa ka baktiyay ayagoo kadhexdooda ku dhintay wastamara waxaa sii socotay almulku boqortooyadii bacda almundir ibnu malcusama fii caaqibihi awlaadiisii baa kasii kasii dhaxashay oo wiilashiisii baa boqorro sii noqday ayagana waa boqortooyadii xero wey xataa kaana ilaa uu ka ahday nucmaan ibnulmundir ninka la wa huwa aladii kii weeyey nucmaankaasu qadiba caleyhi calayhi uu carooday kisra nin boqorkii kisra u carooday oo iran faris eh, baa u carooday bisababi wishaayatin diro diro lagu diray darteed waa lagu diray war baa looga waa looga war sheekeeyey dirdirahan waa ogtihiin aada u xun wey dirodiraan sharaf male xataa qofka muslimka ah oo dirodirolaha waa ahlunaar kii gaal ah maxaad umalaysaa marka marka hore wa gaal ahaa hay waa sifo aad u xun wey bisababi wishaayatin diro diro lagu diray darteed oo dabbaraha uu maleegay zayd ibnu cadiy alcabaadiri ninkaasaa diro dirada maleegay oo war xun oga geeyey boqorka wa arsala wuu u faray kisra ila nucmaan nucmaan buu u fariin e, faray yadlubu isagoo doonayo inuu u yimaado fa kharaja nucmaanu nucmaan waa soo baxay ma diidi kara ilaayo xataa nazala ilaa uu soo degay siran si qarsoodiya calaa hani ibni mascuud hani ibni mascuud oo sayidi ali shaybaan qabiilka shaybaan la yidhaha ninkii boqorkooda ah ugaaskooda ah ninkaasuu u yimid fa awdacahu wuxuu ku ammaanaystay ahlahu wa maalahu xoolihii iyo maalkiisi iyo caruurtii iyo reerkii buu yidhi niyahu ihay ugaaska ahow keligay baan u tegaya hadduu idilaya anig keliya hay dilo hadduu idaynaya aniga hay soo daayo intaan wada halaagsami lahayn caruurta iyo reerka iyo xoolahadan kuga ogahayo uma tawajaha wuxuu soo aaday ninka la yihah nucmaan ibnu mundir waana lagu dirdiray dambi uu galay maahay marka uma tawajaha ilaa kisra kisra soo aaday faxabasahu wuu xiray kisra kisra xiray xataa maanta ilaa uu ka dhintayna waa xirnaa ahay wawaliya wuxuu u dhiibay cala alxiirati xiiro wuxuu u diray bedelahu bedelkiisa iyaas ibnu qubaysa adaaci nin reer daaci ah waa qabiil kaloo carbeed oo iyaas la yidhaahdo ninkaasuu madax oga dhigay xiira qabsuu yidhi ahay wa amarahu wuxuu amray ninkaa iyaas ah an yursila inuu u cidiro ilaa hani ibnu mascuud waa ninkii ogaaska ahay reer shaybaan ee xoolaha lagu ammaanaystay yudlabu asagoo ka dalbahay minhu xaggiisa tasliima maa cindahu wixii agtiisa inuu kusoo wareejiyo ninkii la dilay ee nucmaan ibnu mundir ahaa carruurtiisii iyo reerkiisii iyo xoolihiisii iyo hantidiisii soo wareeji hani ibnu mascuudow faabaa waa diiday dalika arrinkaas hani u hani waa diiday xamiyatan ficlo darteed wax aniga amaan amaana iyo gacanteeda ku jiro ma dhiibayo wax kala sheega wa aadana wuxuu cadaystay ninka la yidhaahda hani ibnu mascuud almalika boqorkii wuxuu u caddaystay bilxarbi dagaal wuxuu yihi waxaad iga qaadi karta iga qaad ma kugu wareejinayo amaanadayda iyo magantaydana kuuma dhiibayo waxaad qaadi karta qaad walam talbas ma sii joogjoogano ma nagaan anjaad inay timid maraziya maraazibatu maraazibatu kisraa saraakiishii kisra maraazib waa erey iraani ah yani meesha sarkaal laga yidhahdo kale way carabi ma aha maraazib ciidamo soo diray israakiil ahay walam talbas ma sii nagaan anjaad inay timid maraazibatu kisraa saraakiishii kisraa yimid iyo wa kataa'ibahu ciidamadiisii fii mawkibi iyaas ninkii iyaas ahaa oo xiro ka talinayo loo dhiibay ciidamadiisi waxaa lagu soo kordhiyay ciidamo maaragtay eh, reer faris ah waxaa rabaa in isku daro ciidamada carabta oo iyaas uu hogaaminayo boqorka u yahay iyo ciidamada faris oo lagu wada duulo ninkii hani ibnu sacuud ahaayo reer shaybaan madaxda ka ahaayo caruurta iyo lagu ammaanaystay ilmaha aabbahoosoo lama oo ma dhiman maaragtay wuxuu rabaa inuu bilaqaysto intii soo hartay odaygana waa diiday soo maaha ciidamaa lagu kicinaya marka wa kaanad waxay ahayd bayna alfariiqeyni labada ciidan waa ninkii hani ibn mascuud ahaayo reer shayban oo ammaanada hayay iyo ninkii ahaa maaragtay xiiro ka talin xiiro loo dhiibaye iyaas ahaa oo wata ciidamadii faris wa kaanad waxay ahayd bayna alfariiqayni labadii kooxood maw mawqicatun baa dhex maray dagaal haa'ilatun weyn cinda diqaar meesha diqaar la yidhaahdo waintasara waxaa guulaystay fiiha meesha waxaa ku guulaystay banu shaybaan ahay dulmiga ilahay ma jeclo ninkii reer shaybaan ee ogaaska ahaa ee hani ibnu mascuud ahaya lagu ammaanaystay caruurta iyo xoolaha ninkaasaa adkaaday wanhazamad waxaa jabtay alfurusu haziimatan munkara jab xun bay jabeen si xun bay u jabeen weliba wa hada arrinkaana wuxuu ahaa awalu yawmin maalintii ugu horreyso intasarad fiihi ay ka guulaysatay alcarabu carabi cala alcajami cajam ay ka guulaysatay carab xoog yeelato cajam ka adkaatay maalintii ugu horreysay oo faris ay jabiyeen weyo wa huwa markaa iyadana wahuwa maalintaasna bacda miilaadi rasuuli sala allahu alayhi wasalam dhalashadii rasuulka kadib weye biqaliilin wax yar nabi maxamed sal ly slam markaa waa dhashay laakiin risaaladii lama gaarin weli fa inahu nabigu calayhi salaatu wasalaam welida waa la dhalay lithamaniyata ashhurin sideed bilood markay tagt markay jirtay min walaayati iyaas ibnu qubaysa walaayadii iyo xukunkii ilyas ibnu qubaysa cala alxiira xiira uu xukumayey markuu sideed bilood jiray sideed bilood keliya int markuu jiray oo xukuumadda ay sideed bilood jirtay oo sanad weli ayna gaarin buu dhashay nebigu sala allahu calay wasalam marka waxaa soo dhawaatay risaaladii waa soo dhawaatay wawalla wuu u dhiibay kisra kisra wuu u dhiibay cala alxiirati meeshii xiire ahayd bacda iyaas iyaas kadib xaakiman farisiyan meesha meesha u baahan in lagu baraarugo halkan wey markii hore xiire yaa loo dhiibi jiray nin carab ah oo raa xiire ah hadda yaa loo dhiibay nin faris ah oo irani ah baa loo dhiibaya wawalla kisra kisra wuu u dhiibay cala alxiirati magaaladii xiira boqortooyadii xiira bacda iyaas iyaas kadib xaakiman farisiyan nin guddoomiye oo farisi ah oon ba carab ahaynba fi sanati sita miah itnan wa thalaathuun sanadii lix boqol soddon iyo labadii lix boqol soddon iyo labadii ahay caada wuu usoo noqday almulku boqortooyadii ilaa aali lakam bay kusoo noqotay fatawallaa minhum waxaa oo maamulay almundir almulaqabo bilmacruur nin mundir la yidhaahdo ree macruur lagu ma ku magac dheeraa ninkaasay mar labaad kusoo noqotay walam ta walam ta walam tazid kama maaragtay kama soo kama gudbin walam tazid wilaayatu calaa thamaniyata ashhurin xataa qadima calayhi khalid ibn lwalid bicasaakiri lmuslimiin ahay markaa islaamkiyaa xoogeystay waa la hijrooday wax walbaa dhacay walam tazid kama zuulin kama ziyaadin kama badin wilaayatu calaa thamaniyata ashhurin sideed bilood inay jirto wilaayada ninka la yidhaahdo mundir bilmacruur wilaayadiisu inay sideed bilood jirto xataa qadima ilaa uu usoo galay caleyhi isaga khaalid ibn welid bicasaa bicasaakir ilmuslimiin ciidamadii muslimiinta wato halkaasaa muslimiinta kula wareegeen boqortooy meesha xiira la dhihi jiray xiira khaalid ibn welid waa ninkii qabsaday dagaaladii qaadisiya ood garanaysaan waa wilaayadii cumar bin khadaab ahay marka say isu daba soo daba socotay isu soo daba socotay oo maalinba nin uu qabsanaya xiira ilaa markii dambe isagoo mundir nin la mundir oo ku magac dheer macruur isagoo haysto madax ka ah baa waxaa ku yimi ciidamadii khaalid laga bilaabo maalintaas islaamkaa furtay marka furtay almulku bilsham darsigeena dambaa ka bilaami doono biidn illahi tacala waxaan qaladna allah naga cafiyo akhwaani wa akhwaati waxaan ku jirnaa hadda waa taariikhdii muqadamadii sidii loo noolaan jiray sidii carab u ahayd sidii maaragtay boqortooyinka hore soo maray boqortooyadii sham baa hadda noogu xigi doonta insha allahu tacaala marka muqadimada weli ku jirnaa biidn illahi tacaala sidaa ha socdo baaraka allahu fikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu